oo rabbi ayaa u ogolaaday inuu hijroodo waayo nebiyadu dadka loo soo diray ku dhex sugan yihiin inay ka dhex baxaan uma bannaana ilaa biamri min allah marka ilaahay baa amray marka amar ilaahay buu ku baxay bacahahu allahu biاnnadaarati can اshirki wayadcuu ila اtawxiid ilaahay waa soo saaray waa soo diray ilaahay waa soo diray nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu la soo diray binnadaarati can ishirki digista uu shirkiga ka digaayo ayuu la soo diray wayadcuu ila atawxiidi waxaanu dadka ugu yeedhayay tawxiidka haddii la odhan lahaa wa bidacwati ila tawxiid ama wadacwati ila tawxiid waxay noqon lahayd labada masdar in laysku cadfo marka macna ahaana saasun baa loo jeeda tawxiidna waa ugu yeedhi bimacnaa wuxuu la soo diray ilaahay nabiga sala allahu alayh wasalam inuu shirkiga ka digo oo dadka ka reebo iyo inuu tawxiidka dadka ugu yeedho waddaliilu qawluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilaahay uu yidhi yaa ayuha almuddasir qum faandir kaaga isdedayow qum kac oo faandir dig bimacnaa shirkiga ka dig wa rabbaka fakabbir rabbigaana weyne rabbigaana weynee wa hiyaabaka fatahhir dharkaagana nadiifiyo taahiri waarujza fahjur qurunkana ka dheerow walaa tamnun waxa bixinin tastakthiru xaala kawni xaala kawnika mustakthiran xaalaad farabadsanayso ku tirinayso waxaasi inay badan yihiin waxa bixinin ee adoo yaraysanaya wax bixin saa waa loo fasira oo in la yidhahdo maniga waxaa looga jeeda ictaaga marka waxaad bixinayso yaynay kula badannin ee mar haddaad ilaahay dartii u bixinayso waxaad bixinaysaaba ha kula yaraadaan hadday xataa fara badan yihiin yarayso waayo waxaad ku doonaysaa ka weyn tafsiirka labaad waa in la yidhaahdo walaa tamnun waxa bixinin tastakthiru adoo ku dalbaayo wax ka fara badan in lagu siiyo waxa bixinin oo waxaa jirtay carabtu waxay waqtiyada qaar isticmaali jireen hibatu thawaab wax la yidhaahdo oo ruux intuu wax bixiyo ayuu waxa uu bixinayo wuxuu uga jeedaa abaalgud ka fara badan in lagu siiyo ayaa looga jeedaa hibatu sawaab baa la yidhaha ama hadiyatu sawaab nabiga sala allahu alayh wasalam uma banaanayn bay yidhaahdeen culammadu laakiin dadka kale inay sameeyaan haba laga fiicnaadee waa bannaantay bay yidhahdeen aayaddanna aayatu ruumna culamada qaar baa ku fasiray hibatu sawaabkaas wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali nnaasi falaa yarbuu cinda allah oo ribadaa waxaa looga jeedaa ayay yidhaahdeen xoolaha inta la bixiyo looga jeedo in wax ka fara badan loogu abaalgudo oo ay dadkii kaga helaan waatuu cabdullahi ibnu cabbaas uu yidhi الربا رباءان ربا xalaal wa riba xaraamu ribadu waa laba ribo waa ribo xalaal ah iyo ribo xaaraan ah ribada xalaasha ahi ribada xalaasha ahi waa taa markaa ruuxu intuu hadiyada ama wax la mida bixiyo uu ka doonaayo qofkani wax ka badan inuu siiyo intuu siiyey marka waa banaan tahay oo dadka kale waa u bannaan tahay laakiin nebiga uma banaanayn oo aayaddan bay ku fasireen culamada qaarkood in laga reebayo yacni hibatu sawaabka laga reebayo ama hadiyadda markaa sawaabkiiyo abaalgudka looga jeedo in laga reebaayo loogu diidayo waa arrin aan muruu'ada ku fiicnay nin baaba nebiga u yimid sala allahu alayh wasalam reer miyi ah markaasuu hadiyad siiyey nabiguna sala allahu alayh wasalam kaana yaqbalu alhadiyata wa yusiibu calayha waxa uu ahaa mid hadiyadda aqbala kana abaalguda hadiyadda dabeedna hadiyaddii buu ka aqbalay markaasuu uga abaalguday markaasuu ninkii reer miyigaa ku yidhi ma raalli noqotay markaasuu may markaasuu haddana u kordhiyey markaasuu ma raalli noqotay markaasuu may markaasuu haddana u markaasuu ahaa raalli baa noqday waa hibada noocaas ah ee lagu doonayo wax ka badan in ruuxa loogu abaalgudo noocaasay ahay dabaod waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waxaan ku hamiyey inaanan hadiyadba ka aqbalin ilaa min qurashiyin aw ansaariyin aw dawsiyin aw thaqafiyin aw kamaa qaal afar qolo mooyaane cid kaleba inaan hadiyad ka aqbalin baan ku hamiyey afartaa qolo waa maxay waa quraysh iyo waxa weeye ansaar iyo qabiilada daws waa qabiiladii markaa uu ahaa abu hurayra iyo qabiilada sakiif la yidhaahdo afartaa qolona magaalay u badnaayeen baa la yidhi sidaas iyadaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam caynkaas markaa uu yidhi oo uu sidaa yidhi walaa tamnun tastaktir walirabbika fasbir asarka ibnu cabbaas ribada xaaraanta waa la garanaya oo ribada nusuustu xaaraantinimaysa riba nasiya iyo riba alfadli iyadu waa macruuf walirabbika fasbir rabbiga oo qura u sabir liajli illah u sabir wa macnaa qum faandir sheikhu isagoo fasiraya wuxuu yidhi qum faandir macnaheedu yundiru can ishirki dadka wuxuu uga digaayay shirkiga wa yadcuu ila atawxiidi waxaanuu dadka ugu yeedhayay tawxiidka wa rabbaka fakabbir rabbigaa weynee waxaa loo jeedaa ay cadimhu bitawxiid waxaad ku weynaysaa tawxiid ku weyne wa hiyaabaka fatahhir dharkaagana nadiifi ay tahhir acmaalaka can ishirki waxaad ka nadiifisaa camalladaada shirkiga ka nadiifi iyo gaalnimada bacdu ahlicilmi daahirkeeda ay ku fasireen oo waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa dharkaaga nadiifi oo najaasada ka nadiifi si aad ugu tukato oo waxaa la amrayaa tahaaradii xisiyada ahayd baa la amrayaa bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen siyaabka waxaa loo jeedaa camalka ayaa loo jeedaayo acmaasha siyaab waa la yidhahdaa oo xadiiskii ku soo arooray ee sheegayey ruuxa waxaa lagu soo saarayaa bisiyaabih culamada qaar baa ku fasiray in looga jeedo camalladooda lagu soo saaraya waayo waxaa laynoo sheegay dadku iyagoo qaaqaawan in lasoo saarayo xadiidkaa aynu tilmaamaynaana wuxuu sheegayaa yacni in lagu soo saarayo ruuxa bisiyaabi dharkiisa in lagu soo saarayo marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa acmaashooda lagu soo saarayaa baa looga jeedaa ashcaaraha markaa carabtana waa ku soo aroortay iyadoo siyaabka waqtiyada qaarkood loo isticmaalayo camallada loo isticmaalayo wakadaa waxaa kaloo lagu fasiray wasiyaabaka fatahir qalbigaaga nadiifiyo taahiri oo shirkiga ka taahiri iyo qurunka kaleba siyaabna qalbiga waa loo isticmaalaa siduu shaacirkiiba uu yidhi fasullii siyaabaki min siyaabi tansuri yacni dharka inoo kala siib markuu lahaa waa qalbiga inoo kala siib oo wax jacayl isugu keen hadhin siyaabka wuxuu uga jeeday qalbiga marka qalbigaaga nadiifiyo daahiri wax laga daahiriyo laga nadiifiyana shirkigaa ugu horeeya dasaa-ista iyo qurunka kalena waa kusoo xigaan oo waa sii raaciyaan marka halka wa hiyaabaka fatahir in tahaarada dharka lagu dadaalo tafsiirka hore marka lagu socdo oo najaasada la yska ilaaliyo ayaa laga qaadanaya waxyaalaha najaasada sababayana waxaa ka mid a ah in maryaha la jiido oo ay raggu jiidaan oo isbaal waxa la yidhahdo la sameeyo isbaalku waa maxay maradii baa dhulka markaa la jiidaya ee dhulka xaadhaysa dumarka iyaga waa loo ruqseeyo addimadooda cawro ah oo inay qariyaan baa waajibku ay ku tahay addimadooda inay qariyaan waa waajib maadaamaay waajib tahay nebigaa markaa amray sala allahu alayh wasalam oo u ruqseeyey inay maryaha jiidaan haddii najaasadii maryahoodu taabtaan ka warran hadday taabtaan markaa maryaha dumarka ay jiidayaan najaasada dhulka hadday taabtaan marka lafteeda dhulka kala u nadiifinaya xadiis baa sheegaya oo nabiga sala allahu alayh wasalam ayay weydiiyeen dumarku oo waxay yidhaahdeen maryihii annagoo jiidaynan waxaanu soo marraa meelaan nadiif ahayn baanu soo marraa dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yutaahiruhu maa bacdahu waxaa nadiifinaya oo taahirinaya waxa ka dambeeya waa ruqso iyaga u gaara laakiin raggi iyagu lama mid ahaa oo marka horeba rukso ay ku jiidaan marada ma haystaan nabigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi maa asfara min alkacbayn min alizaari fa fi nnaar wixii markaa canqawyada ka hooseeya oo maro ahi ama gunti ahi naartay markaa ku sugan yihiin bimacnaa naartaa lagu gelayaa oo saaxiibkeeda naarta ku gelaaya ayaa loo jeeda waa waciid ama waa goodi axaadiis kale oo markaa waciid sheegaysaana waa jirtaa oo isbaalka ku soo aroortay saas aawadeed yacni maadaama marka amar iyo rukso ay ku jiidaan marka hore raggu aynay haysanin oo marka horeba inay marada jiidaan ay ahayd mukhaalafo ay sharcigii khilaafeen marka horeba ay ahayd haddii marka meel nadiif ahayn ay soo maraan oo maradii dacalkeedii taabto inay maydhaan mooyaane si kale ku nadiif noqon mayso inay maydhaan mooyaane si kale uguma nadiif noqonayso raggi marka raggu waa inay iska ilaaliyaan maryaha inay jiidaan waa inay iska ilaaliyaan waayo waxay u bandhigaysaa inay maradii nadiif noqon weydoo daahir noqon weyday u sababaysaa waarujza fahjur qurunkana ka dheerow arrujzu qurunku al asnaam waa sanamada weyn wa hajruhaa dheeraanta laga dheeraanayana tarkuha tegista laga tegaayo weeye waalbara'atu minha wa ahliha iyo in laga beri noqdo sanamada iyo ehelka sanamada caabudaba laga beri noqdo weeyaan sida looga dheeraanaya marka ilaahay nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu amray oo suuratu lmudathir ku amray suuratu suuratulmudathirna waxay ka mid tahay qur-aankii suuradihii ugu horreeye soo dega ayay ka mid ahayd wuxuu ilaahay ku amray inuu markaa kaco oo digo oo dadka wax u sheego oo xumaanta ka reebo waxaanuu ilaahay nabiga amray sala allahu alayh wasalam inuu ilaahay uxido oo weyneeyo dharkiisana nadiifiyo qurunkana ka dheeraado akhada calaa haada cashra siniina yadcuu ila tawxiidi wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam sidaa markaa ku sugnaa oo markaa uu ku baaqi ahaa ama gudagalay cashra siniina toban sano yadcuu yacni isagoo ugu yeedhaayo ama xaal ugu yeedhaayo dadka ila tawxiidi tawxiidka ugu yeedhay ama sidaa wuxuu gudagalay toban sano isagoo dadka tawxiidka ugu yeedhaya wa bacda alcashri tobankii dabadeedna curija bihi ila asamaa waxaa la korsiiyey samada oo alisra waalmicraaj ayaa dhacay wa furidat calayhi asalawaatu alkhamsu waxaa lagu faral yeelay nabiga sala allahu alayh wasalam salaadaha shanta ah wa sallaa fii makkata halaata siniina wuxuuna ku tukaday maka gudaheeda saddex sano yacni salaadihii faralka ahaa buu ku tukadaa loo jeedaa wa bacdaha umira bilhijrati ila almadiina saddexdaa sano dabadeedna waxaa la amray inuu u hijroodo oo u haayiro madiina ayaa la amray sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa inuu toban sano nebigu sala allahu alayh wasalam dadka tawxiidka ugu yeedhaayey takaaliiftii iyo waajibaadkii kalena aan markaa la farin oo tafaasiishii shareecadee kale mararka dambe ay soo degi doontaa dadkana intaa wuxuu ugu yeedhayay tawxiid shirkigana waa ka reebayo toban sano markuu madiine joogay bacda albictha waxaa dhacay alisraa waalmicraaj oo nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa la korsiiyey toddobada sama ayaa la dhaafiyey oo muntaha ayaa la gaadhsiiyey ilaahay baa halkaa awaamir yacni uga soo dhiibay oo salaada kusoo faral yeelay markaa sheikhu wuxuu tilmaamayaa hijradii saddex sano ka hor hijradii saddex sano ka hor in salaadaha la faral yeelay oo isra walmicraaj dhacay laakiin taa ahlucilmigu waa isku khilaafsan yihiin waktiga alisraa walmicraaj uu dhacay taariikhdanna layskuma waafaqsana ee culamadu waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin hijrada nabiga sala allahu alayh wasalam sanad ka hor ayaa alisraa walmicraaj dhacay bacdina waxay leeyihiin saddex sano ka hor bacdi waxay leeyihin lix bilood ka hor bacdi waxay leeyihin toban sano ka hor marka waktiga alisraa walmicraaj dhacay sanad ahaan iyo bil ahaan iyo habeen ahaan layskuma waafaqsanaa laakiin qowlka uu sheikhu doortay waa qowl aqwaasha ka mid ah daliil qowlkaa caddaynayaana ma jiro ahlu cilmiga qaarkoodna aqwaasha kalay mareen marka arrinka caanbaxay oo ku saabsan toddobiyo labaatanka rajab habeenkay ahayd taariikhdu oo bishu ay ahayd rajab toddobiyo labaatankeedii habeenka in israa walmicraaj u dhacay yacni daliil ma male xadiis saxiixa kusoo aroorayna ma jiro ixtifaalka dadka qaarkood ay u sameeyaan oo habeenka ay ciid kale ka dhigtaan oo ay markaa habeenkaa isu soo ururaan oo ay xusid habeenkaa ku sameeyaan taa lafteeduna daliil ma leh waayo sunnadii nabiga sala allahu alayh wasalam bay khilaafsan tahay shayga uu nebigu sameeyey in la sameeyaa siday sunno u tahay ayaa wuxuu ka tegey ee qasdan uga tegey in laga tagaana ay sunno u tahay waxaa jirta sunna ficiliya iyo sunna tarkiya labaduba jira marka mar haddaanu nebigu sala allahu alayh wasalam habeenka aanu xusin oo aanu xus habeenkaa u samaynin iyo ixtifaal iyo xaflado in la xuso xaflada loo sameeyo habeenkaa la xusaa waxay noqonaysaa mukhaalif lisunnati almuxamadiya sala allahu alayh wasalam sunnihii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam mid khilaafsan bay noqonaysaa sunnihii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam mid khilaafsan ayay noqonaysaa imaamu shaaficina waxau yihi raximah llah علينا أن نتحرى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركا أو فعلا waxaynagu waajibo ina saaran inaynu ku dadaallo u qasadno sunnaha nabiga sala allahu alayh wasalam hadday tahay tuu sameeyey wuxuu sameeyey in la sameeyo hadday tahay iyo hadday tahay wuxuu ka tegey nebigu sala allahu alayh wasalam in laga tago shayguu nebigu ka tegey in laga tagaa sunno sida wuxuu sameeyey in la sameeyaa ay sunno u tahay markaa nebigu sala allahu alayh wasalam xusid iyo xaflado uma samaynin habeenka toddobiyo labaatanka rajab isagoo odhanaya alisraa walmicraaji baan xusaya bale marka inaan saxaabadu ictinaaba ku samayn jirin oo aynay xaalayn jirin waxaa ku tusinaya xadiis caddaynaya habeenku dhacay taariikhdu intay ahayd inaan lahaynin bale ay culammadu isku khilaafsan yihiin sanaduu dhacay oo ay culamada qaarna leeyihiin toban sano ka hor hijrada intaan nebigu hijroonin toban sano ka hor ayaa israa walmicraaj dhacay iyo maya sanad ka hor buu dhacay iyo maya saddex sano ka hor buu dhacay iyo maya lix bilood ka hor buu dhacay aqwaashaa waxaad garanaysaa gaabka u dhexeeya inuu aada iyo aada u weyn yahay ayaad garanaysa marka hadday ictinaa ku samayn lahaayeen oo habeenkaasi habeenay ilaashanayaan oo xafidayaan oo kala warinayaan oo xusayaan oo dadka dambena ay arkayaan taabiciintii iyagoo saxaabadii xusaya ay sidaa arkayaan habeenka waa la xafidi lahaa layskumana khilaafeen maxaa habeenkii iyo bishii iyo sanadkii baa la isku khilaafsan yahay sanadiibaba la ysku khilaafsan yahay saas aawadeed waxay noqonaysaa bidca ayay noqonaysaa xusidda habeenkaas la xusayo oo la odhanayo toddobiyo labaatanka rajab waa habeen la xuso waa habeenkii micraajka la yidhaahdo nabiguna wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ka camal sameeya camalkaasoo amarkayaga aan waafaqsanayn bimacnaa amarka diinta iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam aan waafaqsanayn camalkaasi wuxuu yahay mid lagu radinaayaan laga aqbalayn ayuu yahay nabiga sala allahu alayh wasalam waxa u yimi jibriil markuu jibriil u yimi wuxuu u keenay buraaqa ayuu u keenay buraaqu waa daabad afar adin ku soconayso laakiin aada u dheeraynaysa tallaabadana waxay dhigaysaa meesha araggeedu gaadho intaasay tallaabadeedu tahay waa daabada aada u dheeranayso nabiga sala allahu alayh wasalam daabadaasaa uu ku qaaday jibriil daabadaasuu nabiga ku qaaday sala allahu alayh wasalam dabeedna baytulmaqdis ayuu markaa geeyey daabadii dabeed nabigu wuxuu ku xidhay sala allahu alayh wasalam masjidka dabadiisa ayuu ku xidhay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan oan xooggeedu badnayn in nebigu sala allahu alayh wasalam uu masjidka ku tukaday masjidu aqsa laba ragcadood uu ku tukaday arwaaxdii nebiyadana in loo keenay oo uu tujiyey saxaabada qaarkoodna warkaa waxay yidhaahdeen ma dhicin oo xudayfo waxa ka asaxday lam yusalli fiih nebigu sala allahu alayh wasalam baytulmaqdis kuma tukan culamada qaarkood waxay dooneen inay kulmiyaan oo waxay yidhahdeen nafyiga uu nafiyey xudayfa oo yidhi nebigu kuma tukan waa nafyu cilmi ogaalkiisu isagu ka nafyey laakiin taasi sheegi mayso inayna dhicin ee waxay leeyihiin almuhbitu muqadamun cala annaafi ka sugayaa laga hormarinaya ka nafyinaayo axaadiista sixada badanna kuma soo aroorin salaada iyagoo sugaya riwaayo quraa lagu soo wariyey oo culamada qaarkood ay yidhahdeen sanadkeedu waa xasan ashyaada caynkaasana culamadu ma yacni dariiqay ka maraan ashyaada caynkaasa way kala duwan tahay culamada qaarna way iclaaliyaan culamada qaarkoodna way isbaatiyaan almuhim sida mashhuurka riwaayada xasanadiina sheegayso waa in nebigu sala allahu alayh wasalam baytulmaqdis ku tukaday dabeedna markaa jibriil nebiga samaduu korsiiyey buraaqii samaduu la koray ma aha buraaqu wuxuu ahaa koritaanka nebigu ko korsanaa ama fuushanaa waa inta markaa maka iyo baytulmaqdis u dhexaysaa intaasuu buraaqa fuushana markii dambe aaladii micraajka la keenay ee samada lagu koraayey micraajkuna waa aalad samada lagu koro aaladdaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku koray dabeedna markaa toddobada samaba saasuu markaa u galay oo u dhaafay yacni tafsiilka xadiiska waxaa in badan baa la maqlay lana arkay waa macruuf waatuu jibriil garaacayo samada koowaad dabeedna markaa malaa'igtu ay ku odhanayso waa kuma dabeedna uu odhanayo waa jibriil dabeedna u odhanaya kula socda oo ku weheliya dabeedna uu odhanaayo waxay weheliya muxamed dabeedna markaa waxa weeye una u sheegayo inuu amar ilaahay ku socdo oo la amray ama loo fasaxay inuu samaawaad ka soo koro almuhim toddobadii sama mid walba saasuu jibriil u garaacayey saasaana loo weydiinayey saasaanu ugu jawaabayay jibriil nebiyada qaarkoodna wuxuu kula kulmay nebiyada qaarkoodna wuxuu kula kulmay samaawaadku kula kulmay hadday tahay samada koowaad samada labaad samada saddexaad ilaa samada toddobaad mid walba waxaa la sheegay nebiyada uu kula kulmay nebiyada qaarkood wuxuu la kulmay ama badankoodaba wuxuu la kulmay nebiyada arwaaxdoodii buu la kulmay laakiin nebi ciise wuxuu la kulmay jasadkiisii iyo ruuxdiisii oo isku jira ayuu la kulmay waayo ciise bnu maryam ma dhiman ee waa nool yahay samadaana loo rafciy laakiin nebiyada kale arwaaxdoodii buu la kulmay oo haddii la yidhaahdo siduu arwaaxdoodii ula kulmayso tan axaadiista qaarkood uu sifaynaayo nebigu sala allahu alayh wasalam oo uu odhanayo sidaas uu egyahay taas waxay culammadu yidhaahdaan ruuxda lafteedii ayaa shakligii suuraddii iyo muuqaalkeedii lagu tusay marka saas yadaa baa looga jeedaa oo maadaama ruuxdii suuraddii muuqaalka markaa jasadku lahaa lagu tusay nebiga sala allahu calayhi wasalam ruuxdii nebiyada uu la kulmayay arwaaxdoodii lagu tusay muuqaalkii nebiyadaas ay lahaayeen ruuxdiina markaa loo ekaysiyo loo yeelay sidaas buu kula kulmay siduu ku sifaynayana waa saas nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu gaadhay sidrat sidratlmuntaha ilaahayna salaadaha ayuu ku soo faral yeelay nabiga sala allahu alayh wasalam salaadahana ugu soo dhiibay inuu ummaddana gaadhsiiyo salaadaha markii hore lagu soo faral yeelay nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo ummatu moxamed ba lagu faral yeelay konton salaadood bay ahaayeen dabeedna kontonkii salaadood buu nebigu sala allahu alayh wasalam soo qaatay nebi muuse ayuu soo maray oo samada lixaad jooga markaasuu wuxuu weydiiyey nebi muuse calayhi asalaatu wassalaam nebi maxamed wuxuu weydiiyey calayhi asalaatu wassalaam muxuu ilaahay ku faral yeelay ummaddaada dabeedna wuxuu yihi konton salaadood buu ku faral yeelay dabeedna wuxuu yihi ummaddaadu ma awoodi karto kontonkaas salaadood anna markaa reer banu israa'iil ayaan aada u tajribeeyey oo yacni markaa tajribo badan iga soo martay waxaan jarribay ee rabbigaa ku noqo farjic ilaa rabbika fas'alhu takfiif farjic ilaa rabbika fas'alhu takfiifa liummatik ku noqo rabbiga oo weydii oo ka bari inuu ka fudaydiyo ummaddaada nabigu sala allahu alayh wasalam waa noqday ilaahay wuxuu weydiistay dabadeed inuu ilaahay ka khafiifiyo kontonka salaadood toban baa laga dhimay afartanna waa lagu reebay afartankiibuu soo qaatay haddana muusuu ku soo noqday muusa sidii si leeg weydiiyey dabeedna wuxuu yidhi afartan dabeedna wuxuu yihi ku noqo oo iga khafiifi dheh haddana waa ku noqday haddana toban kalea laga dhimay waa soo noqday muusuu haddana soo maray dabeedna markaasuu yihi muxuu ilaahay ku faral yeelay dabeedna wuxuu ihi soddon wuxuu ihi soddon kari kari maayaane ku noqo oo waxaad weydiisataa inuu ilaahay kaa khafiifiyo markaasuu ku noqday haddana waxa weeye toban kalea laga dhimay labaatankii buu soo qaatay muusuu haddana soo maray ku noqo buu yidhi oo weydiiso inuu kaa fudaydiyo inuu ummaddaada ka fudaydiyo weydiiso markaasuu haddana noqday toon baa lagu reebay sidiisi la eegbu haddana sidii ku yidhi ku noqo waa noqday shan baa lagu reebay haddana shantiibu wuxuu yidhi muuse ku noqo waxaad tidhaha shantana iga dhin markaasuu nabi maxamed sala allahu alayh wasalam waa xishooday oo waxa uu yidhi ilaahay waa ka xishoonaya marka shantii sidaasuu kusoo qaatay shantana wuxuu ilaahay ku yidhi markuu shantaa ku reebay nebiga sala allahu alayh wasalam waxa uu ilaahay ku yidhi nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wa khamsun fi lcadadi khamsuuna fi lajri laa yubadalu lqawlu ladaya waxaana laga yaabaa ashyaadu uga xishooday inay tahay hadalkaa uu ilaahay hore ugu soo yidhi oo markii shan lagu baaqi yeelay ayuu ilaahay wuxuu ku yidhi tirada shan bay ka tahay xagga ajarkana konton salaadood bay ka tahay xagga ajarkana konton salaadood ayaa lagu ajar siinayaa laakiin tirada shan bay ka tahay laa yubadelu alqawlu ladaya odhaahda aniga agtayda lama bedelo bimacnaa shantaa waxba iskama bedelayaan iyo wacdigaa shanta lagu ballan qaaday in markaa konton lagu sawaabinayo oo lagu ajar siinayo qisada nimanka markaa khuraafiyiinta ah ee amwaadda baryaa waxay doonaan inay daliishadaan oo yidhaahdaan cid dhimata inay ku anfici karto waxa kuugu daliila nebi muuseba isagoo dhintay buu ina anfacay oo wuxuu inagu anfacay nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu wuxuu kula taliyey inuu ilaahay ka baryo inuu ilaahay ka khafiifiyo kontanka salaadood inuu ka khafiifiyo inuu ilaahay ka baryo talada uu sidaa kula taliyey waxaa laga qaadanayaa in cid dhimatay cid nool anfici karto ayaa laga qaadanaya laakiin qisada caynkaasa wax daliili uguma jiraan sababtaan wax daliili ugu jirina waxay tahay istigaasada ama gargaar weydiisadka iyo baryista dadka dhintay la baryaayo wax daliili arrinkaa uguma jiraan waxaynay ugu jirin marka hore adillo sharcigaa xaaraantinimaynaysaa in dadkaa dhintay la baryo oo allah wuxuu yidhi in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walaw samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum haddaa baridaan maqli maayaan baryadiinna hadday maqli lahaayeenna idinmay ajiibeen oo idinmay aqbaleen oo waxay idinka aqbalayaan oo idinka ajiibayaan ma jirto wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum maalinta qiyaamana waxay dafirayaan shirkigiinna ayay dafirayaan ooay odhanayaan annagana may caabudi jirin marka aayaddaa ilaahay wuxuu inoogu tasriixiyo inoogu caddeeyey amwaadda dhimatay baryista la baryayaa inay tahay midaan waxba anfacaynin inay shirkina tahay ayaa laga qaadanaya binasi alqur'aan wuxuu kaloo allah yidhi waman adallu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu bicibaadatihm kaafiriin allah wuxuu inoo sheegayaa baryada ilaahay kayrkii la baryayaa inay tahay adallu dalaal baadita ugu baadinimada badan cidda ilaahay markaa cidaan ahayn baryaysa sida amwaadda iyo waxa la midkaa baryaysaana inay yihiin cid lunsan cidda ugu baadinimada badan wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa inay gaalnimo tahay wa idaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin baryadaa la baryaya in caabuditaan la caabuday ay tahay ayaa aayaddu sheegaysa ta kale ilaahay ilaahay kayrkiisa baryada la baryayaa waxa weeye waa mid manhi ah walaa tadcu min duuni illaahi yacni marka ilaahay yani marka sokadiisa ama kayrkii ha baryeen yacni midaan markaa waxba ku anfacayn ama waxba aan ku dhibay mawaadic badan bay walaa tadcu min yani iyadoo markaa la odhanaayo nahyi sariixa ay usoo aroortay nahyi sariixa iyaday ku soo aroortay mawaadic badan bay qur'aanka kaga timi ama mawaadic mutacadida ayay qur'aanka kaga timi ta kale nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam adducaa huwa alcibaada ducadu waa cibaado mar hadday ducadu cibaado tahayna yacni haddii ilaahay loo gaar yeelana waa cibaado isaga la caabuday haddii kayrkii la baryana waa caabuditaan la caabuday masaladaa hore aynu uga soo hadalnay qisadan laakiin aynu hadda joognaa xujo arrinkaas uguma jiro waxaan xujo iyo daliil ugu jirin yacni nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo arlada jooga yacni nebi muuse ma marka ma baryin waxna ma weydiisan talana ma weydiisan wuxuu weydiistay ma jirto samada lixaad markuu ruuxdii nebi muuse kula kulmoo loogu geeyey halkaas ayaa laba ruux oo nooli siday u kulmaan oo kaley u kulmeen markay sidaa u kulmeen ayuu taladaa siiyey oo sidaa kula teliyey oo yidhi sidaa yeel laakiin miduu nebigu baryey ama isagu wax weydiistay ama isagoo arlada jooga uu yihi xataa ila tali ma aha marka sida waxa weeye laba ruux oo xaadir ah oo xayi ahi ay u kulmaan oo kaley u kulmeen saasayna u wada khitaabeen oo u wada hadleen laakiin arlada markuu joogay haddii markaa ghazawaadkiis iyo waqtiyadii shadaa mar qura ma odhan muuse ila tali maxay kula muuqataa ama muuse wixii tar ama marka waxa weeye nebiyadii faraha badnaaye markaa dhintay ee cadadkoodu aadkii aadka ay u badnaayeen yacni markaa nebiyadii oo kaalayo noo hiiliyo ma odhan kaalayo noo hiiliyo noo soo gurmada ma odhan marka qisadan wax daliili saasaan ugu jirin waana arrin haybiya arrin macquululmacnaa maaha fardan wa taqdiiran waxaynu odhanaynaa haddaad kari karto yacni kaagan daliishanayo samaawaadka inaad korto haddaad awoodi karto oo aada muuse samada lixaad ula ugu tagto hadday taasi kuu suuragal tahay markaa talo wuxuu kugula taliyo qaado cidi kuu diidi mayso haddii arrinkaasi dhaco cid kuu diidaysaa ma jirto qisadana markaa deliisho laakiin marka horeba waxaan suuragal ahayn samaawaadka inaad korto samada lixaad aada ugu tagtaa waynay suuragal ahayn oo waxaan dhacaynin oo micraajkaasi waa mid nebiga u gaara marka hadday taasi kuu suurogeli gelayso kuuma suuro gelaysee muuse markaad samada lixaad ruuxdiisa ugu tagto markaad tale waxaad doonto ka qaado cidina kuu diidi maysa hadday taasi dhacdo laakiin anoo arlada jooga ayaan muuse baryayaa inaan baryaano waxay ugu bannaan tahay qisada anoo daliishanaya waxaa la odhanayaa marka koowaad waa qiyaasun maca annasi meel las joogana waxba lama qiyaaso oo qaacidadu waxay tahay laa qiyaasa maca annasi nusuus diidaysaa jirtaa oo xaaraantinimaynaysaa amwaadda dhimatay in la baryo marka in la yidhaahdo qiyaas baan ku bannaynayaa iyadoo nusuusi xaaraantinimaynayso waa midaan sax ahayn waalkhulfa linasin aw ijmaacin dacaa fasaada alictibaari kullu man wacaa culammaduna waxay yahaan qiyaasku hadduu nas khilaafsan yahay waa qiyaas faasidu lictibaar ah sidaas weyy waa mar labaadkee ruuxa arlada jooge yacni muuse halkaa kala khitaabaya le muuseow ila tali iyo waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam oo samada lixaad muuse kula kulmay hadalka ay wada hadleen waa qiyaasu maca alfaariq farqi muctabara labada u dhaxeeya qiyaaskana haddii farqi muctabari labada markaa maqiiska iyo maqiisu calayhiga u dhaxeeyo qiyaaskaasi wuxuu noqonayaa qiyaas isaguna faasida buu noqonaya oo aan sax ahayn qiyaas faasida oo aan sax ahayn buu markaa noqonaya saas aawadeed baan qisadan wax daliili ugu jirin nimanka waxa weeye markaa khulaafiyiinta ah ama kuwa awliyada caabuda ama awliyada barya sidaasaan wax daliili ugu jirin nabiyullaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam shantii salaadood ee lagu soo faral yeelay ayuu soo qaaday aan ku yaran noqdo qisadan waxaa kaloo laga daliishanaya alisraa walmicraaj ku saabsan culuwiga ilaahay koreeyo ayaa laga daliishanaya oo nabi muxamed sala allahu alayhi wasalam ilaahay xaggiisa ayuu u dhoweeyey sidratulmuntaha ayuu gaadhsiiyey markuu nebigu soo noqday sala allahu alayh wasalam oo muuse ku soo maray samada lixaad wuxuu muuse ku yidhi farjic ilaa rabbika ku noqo rabbiga ma odhan adigu halkan jooga ilaahay bari laakiin xaggiisa usii dhowow buu ihi ku noqo buu ihi ku noqo rabbiga markaa rabbi waa korreeyaayo waa sarreeya dabeedna rabbigiibuu ku noqda yacni maxal ku dhow xagga ilaahay u dhow ayuu markaa ku laabtay oo xagga kore ah dabeedna halkaasuu ilaahay ku beriyey marka alisraa walmicraaj waxyaalaha laga dariishanayo waxaa ka mid a sarraynta uu ilaahay sarreeyo oo in la yidhaahdo ilaahay daatadiisu meel walba waa ku sugan tahay oo meel walba isagaa jooga ta noocaasi waa mid khalad ah waa jirtaa ilaahay meel walba waxa ku sugan inuu og yahay oo cilmigiisa iyo ogaalkiisa iyo araggiisa meel ka qarsooni ma jirto wax waloo jiraba waa arkaya cod kastabana waa maqlayaa wax kasta waa taalacanaya wax kasta waa og yahay cilmiga ilaahay yacni meel walba waa ku tacalluqa laakiin rabbi daatadiisu yacni carshigay ka korraysaayo waa sarraysaa ilaahay waa sarreeya in la yidhaahdo ilaahay daatadiisaa meel walba ku jirto meel walba joogtaa tan noocaasina waa mid baatila ahlu sunna waljamaacana waxay ku ijmaacsan yihiin inay baatil tahay inay bannaanayn adilada kitaabka iyo sunnaduna waxay noo tilmaamayaan inuu ilaahay sarreeyo waatuu ilaahay yidhi alraxmaanu cala alcarshi istawa ilaaha raxmaanku carshiguu ka korreeyey waata adiladu ku soo aroortay fawqiyada yakhaafuuna rabbahum min fawqihim malaa'igta markii la sheegaayo rabbigood bay ka baqayaan yacni markaa iyadoo rabbigood uu korkooda ku sugnaaday ayay allah ka baqanayaan sabbix isma rabbika alaclaa ilaahay waa ka korraynta badan nusuustaa marka loo sheego dadka qaarkood waxay odhanayaan korrayntu sidaad moodday ma aha waxaa loo jeedaa ilaahay xagga awoodda iyo xagga sharafta ayuu u koreeya oo waa sharaf badan yahay waana awood badan yahay laakiin daat ahaan buu u koreeyaa lagama tilmaamaayo laakiin waxa weeye sida saxiixa waxaa la odhanayaa xaqa ah ilaahay si walba waa u koreeya ma odhanayno sibuu u sarreeyaa sibaanu u sarrayn ee waxaan odhanaynaa si walba ilaahay waa u sarreeya haddii la yidhaahdo ilaahay daatadiisu meel walba waa joogtaayo meel walba waa ku sugan yahay waxaa ka dhalanaysa ilaahay inaan xumaanta laga nasihin oo meel walba waa joogaa maxaa ka dhalanaysa suuliyaduu ku jiraa ayaa ka laasimaysa saxaraduu ku dhex jiraabaa ka laazimaysa yacni caloolaha dameeruhu ku jiraabaa ka laazimaysa kaadidu meeshay ka soo baxaysa iyo meeshay ku dhacaysu ku jiraabaa ila waa meel ah ilaahayna waa ka nasahan yahay in la yidhahdo qurun iyo dasaa'is buu ku dhex jiraa iyo waxyaala xunxun xumaanta rabbi waa ka dheeri waana sarreeyaa ilaahay ilaahay waa sarreeya kaadida si kastoo loo talleejiyo in ilaahay la gaadhsiiyo yacni markaa waxa weye ma suuragal ah kaadiduna ilaahay ku dhici mayso meeshay kaadidu ku sugan tahayna rabbi kuma sugna meeshay saxaradu ku jirto ilaahay kuma jiro meesha la dhigaya saxaradana ilaahay kuma sugna suuriyadana kuma dhex jiro iyo kudaafadaha ilaahay waa ka nasahan yahay qurunka iyo dasaa-ista waxyaalaha xunxun rabbi waa ka nasahan yahay ilaahay waa koreeya oo waa sarreeya makhluuqaadkiisana waa ka baxsan yahay adillo fara badan baana ku soo aroortay bale culammadu waxay yidhaahdeen ahlu sunnuhu cidda tidhaahda ilaahay daatadiisa meel walba ku sugan ruuxaas wuxuu noqonayaa markaa gaal buu noqonayaa bay yidhahdeen oo waa gaaloobaya waatuu yidhi imaamu a'ima ibnu khusayma raximahu llah sheekha caalimka ee muxadidka ah ee marka a'immadii shaaficiyadana ka mid ah ibnu khusayma la yhaha maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma kutubta axaadiista qaarkoodna allifay ee la yidhahdo rawaahu ibnu khusayma waxaa soo wariyey ibnu khusayma uu yidhi man lam yactaqid biana allaha fawqa asamaawaati calaa carshihi baa'inun min khalqihi yustataabu fain taaba wailaa duribat cunuquh ruuxaan caqiidayn oo rumayn buu sheikhu yidhi inuu ilaahay samaawaadka ka sarreeyo oo makhluuqaadka ka baxsan yahay ruuxaan sidaa rumaysanin oo ictiqaadin waa la toobad weydiinaya waxaa loo leeyahay ka toobad keen hadduu toobad keeni waayo kurkaa laga jaraya hadduu toobad keenana waa la daynaya caqiidadaa xunoo ku saabsan meel walba ilaahay waa ku sugan yahay mawdic walbana waa ku jiraa yacni waxa weeye ruuxa si ay ictiqaadsan waxaa la odhanayaa ka toobad keen caqiidadaa xun hadduu ka toobad keeno waa la daynaya hadduu ka toobad keeni waayo kurkaa laga jarayaa alimaam ibnu khusayma odhanaya imaamu nawowi markuu ibnu khusayme sheegaayo wuxuu odhanayaa almuxamaduuna alarbac afarta muxamed buu ka mid yahay asxaabu wujuubay annaga noo xisaabsan yihiinoo yacni waxa weeye aimada shaaficiya ay ka mid yihiin iyo asxaabta markaa wejhi ku leh yacni markaa madhabta ku leh hadalkiisaas uu odhanaayo ibnu khusayma odhanaayana waxa uu ku sugan yahay xaakim ayaa ku soo aroorinaya kitaabkiisa macrifatu culuumi alxadiis macrifatu culuum alxadiis ayuu ku soo aroorinaya xaakimna waxa weeye waa culamada axaadiista soo warisa ee marka waxa weeye waa culamada muxadisiinta ee musanafaadka a leh almustadrak waa shiikha leh ee la yidhahdo rawahu alxaakim marka xaakim baa ka soo warinaya hadalka oo bisanad intuu kaga soo wariyo ayuu wuxuu ku qorayaa kitaabkiisa la macrifatu culuumi alxadiis ayuu ku qoraya a'imada kale marka hadalladay ka leeyihin aad iyo aad buu u badan yahay aqwaal badan bay culamadu ka leeyihin xataa ducada marka ilaahay la baryaayo gacmaha sare loo taagaya maxaa gacmaha sare loogu taagayaa yacni waxa weeye koraynta ilaahay koreeyo ayaa laynoo tilmaamaya sarraynta ilaahay sarreeyo ayaa laynoo tilmaamaya qur-aanku waa kalaamkiisii xaggiisaanu ka soo degay haddana waxaa laynoo sheegay tanziil ma odhan ma lama odhan nebiga arladaa loogu dhiibay un ee waxaa laynoo sheegay inuu allah soo dejiyey tanziilu min alraxmaan alraxiim yacni waxa weeye ilaaha raxmaanika ee raxiimkaa xaggiisaa laga soo dejiyey samaawaadka toddobada korkooda qur-aanka laga soo rogay waa munazal aayaadka tanziilka sheegayana waa fara badan yihiin تنزيل من حكيم حميد تنزيل من رب العالمين mintuna waa ibtidaa اlgaaya xataa markaad sujuudsantahay maxaad odhanaysaa subxaana rabbiya alأعlى wa bixamdih waxaa xumaan ka nazahan ilaaha koraynta badan nusuusta koraynta sheegaysa waa fara badanta culamaduna kutub bay ka qoreen oo musanafaat fara badan bay ka alifeen saas aawadeed waxa weeye waa in koraynta ilaahay la ictiqaadiya imaam malik raximahu llah wuxuu yidhi allahu fi samaa wa cilmuhu fi kulli makaan ilaah wuxuu ku sugan yahay xagga sare cilmigiisuna meel walba waa ku sugan yahay imaam malik baa sidaa yidhi a'imatu larbac buu ka mid ahaa afarta imaam ee madaahibta leh ee marka madaahibtooda markaa la raaco ma aha mas'alo ay madaahibtu masaladan isku khilaafsan tahay e, ahlu sunnaha dhammaantood waa mas'alo ay isku waafaqsan yihiin oo itifaaq ah xataa cabdulqaadir aljaylaani cabdulqaadir aljaylaani kitaabkiisa la yidhahdo algunyatu liaalibi alxaq kitaabkiisa la yidhaahdo waa ku qorayaa mas'aladan waxaanu odhanayaa koraynta ilaahay koreeya cabdulqaadir jaylaani baa odhanaya ilaahay sarraynta u sarreeyaa kitaab wal oo uu soo dejiyeyna waa ku sugnayd rasuul kastouu soo dirayna waa la soo diray kitaabka cabdulqaadir jaylaani waa la hayaa ciddii u baahan waa la tusi karaa saasaa ku qoran ma aha wax asrigan iyo wakhtigan hadda lagu darsaday ee mundilqidan bay sidaa ugu sugnay oo yacni culamadii horena ka soo naqliyeen alimaamu dahabi oo culamada shaaficiyada ka mid a ah, hadalkaa cabdulqaadir jaylaani dahabi waa ka naqlinayaa kitaabkiisa markaa la yidhaahdo alculuwi lilcaliyi alcadiim ayuu markaa ku naqlinaya ku sheegaya culamo kaleo ka naqliyana waa jiraan oo mutacadida marka mas'alada ku saabsan sarraynta uu ilaahay sarreeyo waa mas'alo culammadu ay isku waafaqsan yihiin dadka qaar baa doonay xaqaa'iqda inay beddelaan oo yidhaahdaan masaladan sarraynta ku saabsan iyo korraynta waa ictiqaadkii fircawn waayo fircawn markii muuse u tegey oo ugu yeedhay markaa iyo iimaanka ugu yeedhay ayuu wuxuu yidhi ya haamaanu bnu lii sarxan lacallii ablugu lasbaab asbaab asamaawaati faatalica ilaa ilaahi muusa haamaana waxaad i dhistaa guri dheer iidhis si aan asbaabta u gaadho iyo waddooyinka samada loo koro oo aan dabadeedna u soo eego oo u soo dheehdo rabbiga muuse waxay yidhahdeen taa waxaa laga qaadanayaa fircawn inuu ictiqaadsanaa ilaahay inuu sarreeyo marka waa caqiidadii fircawn bay yidhahdeen warka noocaasi waa war baatila wey fircawn isagu rabbi baan ictiqaadsanahay sarreeye isagu ma lahayn isagu afka waaba ka dafiraya ilaahay oo waa ki yidhi wamaa rabbulcaalamiin rabbulcaalamiin waa maxay maxaa rabbulcaalamiin la yidhahdaa jaaxid buu ahaayo afkuu ka dafirayay qalbiga haba ka garanaye afka waa ka dafiray waa kii yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayrii ilaahaan aniga ahayn idinma ogi ilaahaan aniga ahayn inaa leedihiin idinma ogi baa fircawn yidhi marka isagu waaba dafirayba laakiin culamada ahlu sunnuhu waxay ka daliishadeen inuu muuse u sheegay fircawn inuu ilaahay sarreeyo saasay a'immadu ka daliishadeen culamada sidaa ka daliishatayna waxaa ka mid ah abulxasan alashcari abulxasan ashcari kitaabkiisa la yidhahdo aliban can usuuli diyaana waa uu ku sheegayaa mas'alada culuwiga ilaahay koreeyo waxaanu sheegayaa nebi muuse inuu u sheegay fircawn in ilaahay sarreeyo sidaas aawadeed ayuu u yidhi haamaanow idhis guri dheer si aan markaa samaawaadka u gaadho waddooyinkooda oo aan dabeedna usoo daalacdo o usoo eego rabbiga muuse waxaanan u malaynayaa weliba inuu been sheegaayo markuu leeyahay rabbi sarreeya ii sugnaaday markuu leeyahay inuu ku been sheegayo warkaa ayaan u malaynayaa buuli a'imo kale oo fara badan baa ka daliishaday aan abulxasan ashcari oo keliya ahayn in nebi muuse u sheegay fircawn in ilaahay sarreeyo marka kutubta ahlu sunnaha kutubo badan baa qoraaya istidlaalka aayadda la daliishanaayo oo culuwiga ilahay laga daliishanayo marka in allaha bidaatihi fi kulli makan waa ictiqaad baatila wey waxaa ka sii daran caqiido kale oo ku dhisan nafyi maxdi ee iskaga dhisan oo qaar kale waxay yidhaahdaan maya annagu ma qabno in la yidhahdo in allaha bidaatihi fi kulli makan lakin waxaan odhanaynaa caalamkana kuma jiro kamana baxsano yani caalamka gudihiisa iyo dabadiisa midna kama jiro waa khayaal miya haddii la yidhahdo shay yani waxa weeye kawnka gudihiisa kama jiro dabadiisana kama jiro waxay noqonaysaa inkaar maxdi ah juxuud iska cad bay noqonaysaa marka shubho xataa ay u daliishadaan mahayaan oo laa daakila alcaalam walaa khaarijahu adnaa shubha oo u daliila ama ay u cuskan karaan iska daa daliila inay u helaane ma hayaan sheekhu wuxuu yihi raximah اllah wa bacdaha umira bilhijrati ila lmadina markaa dabadeed saddexdaas sano ee israa walmicraaj ka dambeeyey dabadeed waxaa la amray nabiga sala allahu alayh wasalam inuu u hijroodo madiina saasaa la amray nabiguna sala allahu alayh wasalam hijrada madiina u hijroonaayo waktigay dhacaysay waxay ahayd wakti ay gaaladii go-aansatay inay nebiga sala allahu alayh wasalam dilaan ay go-aansadeen oo daaru ayay ku shireen markaase waxay yidhahdeen maxaynu ka yeellaa moxamed markay arkeen saxaabadii oo hijroonaysa dabeedna waxay yidhaahdeen waa taasoo nimankii asxaabtiisa ahaa waa kuwa hijroonaya madiine u baxaya qolada reer madiinena inay yidhaahdeen noo kaalay annaga ku gargaarayno oo ku daafacayna taana waa maqleen dabeedna waxay yidhaahdeen inuu isaguna baxo waa dhici kartaa maxaynu ka yeellaa dabeed mid gaaladii ka mid a ah ayaa wuxuu yidhi waxaynu ka yeellaa inu qabanno isaga oo markaa aynu xidhno jeel aan ku ridno aan xidhno shirkaana ibliis waa yimi shaydaankii weynaaye ibliis suurad oday intuu iska soo dhigay cimaamadan ayuu shirka soo xaadiray oo shayaadiintu waxay awoodi kartaa inay muuqaal isu soo yeesho oo ruuxaad taqaano muuqaalkiisii hadday doonaan kuugu iman karaa hadduu doono wuxuu kuugu iman karaa waalidkaa oo dhintay suuraddiisuu kuugu iman karaa markaasay dadka qaarkood waxay odhanayaan waxaan arkay yacni odaygii baa xalay iyimi ama aabbaa iyimi ama awowaa iyimi ama sheikh hebel uu yaqaanay ayaa iyimi yimi bu odhanay shaydaanku xeelada badan buu leeyahay awoodna wuxuu u leeyahay shakliga iyo muuqaalka bini aadamka inuu isu ekaysiin karo kuu doono ibliis shirkaa waa xaadiray oday cimaamadan isagoo abuu soo xaadira wuxuu yidhi xaggan baan ka imi oogada waxaan doonayaa bal inaan talada idinla ogaado ayaan doonayaa bal wada mid baa wuxuu yidhi aan xidhno ibliis baa markaa diiday oo wuxuu yidhi may talo maaha taas haddaa xidhaan tolkii baa idin imanaya waana idinka qaadaya maaha talo mid kalea wuxuu yidhi aan masaafirinno taana ibliis baa ka hadlay wuxuu yidhi markaa waxa weeye taasina tala maaha haddaad masaafurisaan oo meel kale u masaafurisaan meeshaa kaleu dad ku samaysanaya markuu dad yeeshu idin soo weeraraya taasina tala maaha abu jahl baa hadlay wuxuu yidhi aniga talaa ii muuqata talada ii muuqata waxa weeye lafaha quraysheed iyo jilibada quraysheed oo dhan mid walba inaan dhallinyaraha laga soo saaro marka jilib walba inaan laga soo saaro mid walba seefa loo dhiibo inamadaasi mar qura seefta ha ku wada dhuftaan oo ha wada dilaan si aan loo odhan reer gaaraa dilay oo ayna reerkaas iyo reerkoodii isku baabi'in markaa reer banu haashim la wada dagaalami karaan quraysh oo dhan waxay ku raalli noqon doonaan diyo ama mag inay qaataan marka magtana waa siin doonaa bu ibliis baa wuxu uhi inankaasaa talada haya taladu waa inta waa ka inankaasi sheegay waxaa lagu go'aansaday aansaday sida abujahl soo jeediyey ibliisna guddoomiyey saasaa lagu go-aansaday xaaladaasuu ilaahay wuxuu amray nebiga sala allahu alayh wasalam inuu hijroodo oo ka baxa maka oo madiine qabto in yar ka horna abubakar baa doonay inuu hijroodo dabeedna wuxuu idhi joog adigu waxaa laga yaabaa in lai idmo lai fasaxo inaan hijroode adigu iska joog markaasuu yaa rasuul allahi haddaad adigu hijroonayso anaa haddaba kula rafiiqayo kula saaxiibay maalintii dambe iyadoo gadiid ay tahay oo dadkii markaa gadiidkii ay kala xaroodeen ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam oo hagoogtay oo marada isku duuduubay ayaa guriga abubakar yimi isqarintaana wuxuu uga jeeday si aan meel fog looga garan abubakar markuu nabigu sala allahu alayh wasalam guriga ugu yimina oo la yidhi nabigii baa ku doonaya wuxuu ihi walle arrin markaa muhima ayaa waktigan markaa keenay halkii uu nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam dadka kale inaga saar yacni si aan warku uga bixin markaasuu yaa rasuul allah dadkani waa dadkaagii bimacnaa reer abubakar waa dadkaagii dad wax kaa sheegaya ma aha halkii baa nabigu wuxuu u sheegay sala allahu alayh wasalam abubakar bakar waxaa lay amray oo lay ogolaaday inaan hijroodo markaasaa nabiga sala allahu alayh wasalam iyo abu bakar laba rakuub ayay markaa diyaarsadeen labada rakuubna asal ahaan waxaa lahaa abubakar mid baan ku siinayaa buu markaa yidhi ee mid ahaan qaado labadayda marka waxa weeye rakuub dabeedna nabigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam waxaan ku qaadanayaa lacag waan kaa iibsanaya yani labadii baa markaa waxay u dhiibeyn nin dalyaqaana oo ay garanayaan oo cabdullaahi ibnu urayqit la odhan jiray oo hadda muslim ninkaasi ma ahay waa gaal dalyaqaanna weeye ammaanona waa ku og yahay ammaanona waa ku og yihiin ninkaasay labadii daabadood u dhiibeen labadii tuldood ee geela ahaabay u dhiibeen markaasay yidhahdeen soo daaji heshiisna waxay kula galeen in saddex maalmood dabadeed uu kaxeeyo meel heblaayana ugu yimaado intaa ka horaysana soo daajiyo lacagta ay siinayaanna waa kula heshiiye waxaa muuqata ninkaasi nin ammaano le inuu ahaa gaal ha ahaadee waayo gaaladii quraysheed waxay yidhaahdeen ninka muxamed iyo abubakar keena nolol ama geeri markaa ku keena ama madaxyadooda keena ama nolol ku keena intaa iyo intaasoo geelaa la siinaya saas aawadeed yacni dad fara badan baa baadidoon ku jira mu odhan war anaa idiin sheegaye malheblaayo markaan marayna maalinta noocaasaan halkaa isugu imanaynaaye naqaqabta hoostana marka waxay siinaysaan iga siiya wax khiyaamo ama samayn waxaa laga qaataa oo xadiiskaa laga daliishadaa gaalku hadduu ammaano leeyahay in camal loo diran karo oo shaqaale laga dhigan karo saddexdii habeen iyo saddexoodii maalmood baadidoon baa lagu jiray baadidoonku laakiin habeenkiiyo maalintii ugu horreeyey ugu badnaa mid waliba isagoo isla geelaa ah adigu raadi oo aada geel ku heshi wax baadidoonkii sidaa loogu jiraba xataa baadidoonkii qaalu sawr bay nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar ku jireen waa god buurta sawr la yidhaahdo ku yaalla xaggeeda sare buurta sawr waa buur yuubanoo sare u dheer inaan dhalinyaro baa igu yidhi markaa waxaan tegey buurtaan is idhi cibaado uma tegine bal soo eeg halka markaa qaaru sawr ku yaallo laba saacadood iyo barh baa koritaanku igu qaatay buuhi buurta korkeedaan koraya meel dhexe oo buurtaa markaan saacad soconaya masjid baa ku yaalla masjidkaan kusii tukaday casarkii buui socodkii baan sii waday saacad iyo barh baan haddana dib usii soconaya buui waa buur sidaa u yuuban oo dheer laakiin dadka dee buuraha ku koray kolle iyagu waa dheereeyaan oo orod bay ku koraan yacni buurta markaa dadku ay socodka markaa sahlana ay ku korayaan almuhim buurtaa korkeeda god ku yaalla ayaa nebiga iyo abubakar ku jireen halkaasaana markaa loogu geyn jiray raashinka asmaa binti abibakar baana u geyn jirtay oo intay buurtaas sii kortay ka soo degi jirtay haddana ay markaa deedna gurigooda iman jirtay almuhim qisadu waa dheer tahay waxaynu markaa u jeednaa nebiga iyo abubakar godkaa waxay ku jireen saddex habeen iyo saddexdooda maalmood bay ku jireen saddex habeen iyo saddexdoodii maalmood markay dhammaadeen dee gaaladii waa daashay waana quusatay waa tabcaameen siday u ordayeen oo u socdeen wax tibaax iyo wax sanqadhana ma helin xataa wax sheega oo yidhaahdo marka halkaasay marayeen may arkin markay sidaas iyadaa noqotay ninkii halkii lagula ballamay ayuu labadii rakuub keenay waddadii dadku yaqaaneen waddo aan ahayn buu mariyey ninka noocaasi ee sidaas sameeyey haddana ma islaamin ninkii culamadu waxay dhahaan gaalnimo ku dhintay ninkaasi ma islaamin hidaayadu ilahay gacantiisay ku jirtaa ilaahay baa ku doonana hanuuninaaya ku doonana luminaaya waddadii dadku ay yaqaaneen waddo aan ahayn buu mariyey nin dhul yaqaana buu ahaa saasuu u kaxeeyey dabeed sidii buu markaa ku geeyey madiina dhexdana qisooyin cajiibaa ka dhacay almuhim nabiga sala allahu alayh wasalam markuu madiine tegay waa lagu soo dhaweeyey aad iyo aad baana loo soo dhaweeyey xataa gaaladu buurta korkeeda markuu ku sugnaa buurta godka godka kaaruthawr markuu nebigii abubakar ku sugnaayeen gaaladu halkaa waa ugu koreen oo godka afkiisay mareen dabeedna abubakar baa wuxuu ku yihi nabiga sala allahu alayh wasalam intuu addimadii gaalada arkay isagoo godka guntiisa ku jira low nadara axaduhum ilaa taxti qadamayhi la absarana hadduu midkood eegi lahaa addimadiisa hoostooda wayna arki lahaa markaasaa nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam maa dannuka ya aba bakrin biisnayn illaahu haaliuhuma abubakarow maxaad ka filanaysaa laba ilaahay saddex ku yahay yacni ilaahay baa inoo gargaaraya yani saas iyadaa bu tilmaamay walhijratu alintiqaalu min baladi shirki ilaa baladi lislaam hijradu waa in laga intiqaalo laga guuro beledka gaalnimada loona guuro beledka islaamka loo guuro walhijratu fariidatun calaa hadihi lummati min baladi shirki ilaa baladi lislaam hijradu faral bay ku tahay ummaddan laga hijroonayo min beledi shirki beledka gaalnimada laga hijroonaayo ilaa beledi lislaami beledka islaamnimada loo hijroonaayo islaamka beledkiisa loo hijroonaayo wa hiya hijradu baaqiyatun waa mid baaqi oo hadhaysa oo jiraysa ilaa an taquuma asaacatu ilaa qiyaamadu ka kacayso hijradu waa baaqi oo waa jiraysa yacni ma go-ayso hijrada beledka gaa beledka gaalnimada laga hijroonaayo oo beledulislaam loo hijroonayaa ilaa qiyaamadu ka kacayso waa jiraysaa baaqi bay noqonaysa waddaliilu qawluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisuu ilaahay uu yidhi ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fiima kuntum ina aladiina kuwii tawafaahum ay oofsanaysay oo dilaysay almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanaysay daalimii anfusihim xaalay nafahooda dulmiyeen ay malaa'igtu oofsanaysay qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtu ku yidhaahdeen yaga fiima kuntum maxaa ku sugnaydeen bay ku yidhahdaan qaaluu waxay yidhaahdeen kunnaa mustadcafiina fi lard waxaanu ahayn qaar arlada lagu daciifsado lagu tunjileecsado ayaanu ahayn bay yidhahdaan qaaluu waxay yidhahdaan malaa'igtu alam takun miyaynay ahayn ardullaahi ilaahay arladiisu miyaynay ahayn waasicatan mid ballaadhan miyaynay ahayn fa tuhaajiru fiiha dabeedna aa hijrootaan oo arladaa yacni markaa u hijrootaan meel kale laydinku daciifsanayn oo cibaadada ilaahay a caabudaysaan aan laydiin diiday fa ulaa'ika kuwaas buu ilaahay yidhi yacni hijrad iyagoo kari karaaya ka tegey hijraduna ku waajibtay ma'waahum jahannamu hoygoodu waa jahannama wasaa'at waa xumaatay yacni markaa jahannami masiiran min jihati masiir bay u xumaatay ila almustadcafiina kuwa la daciifsadee la tunjileecsada mooyaane kuwa la daciifsadee la tunjileecsada mooyaane oo min alrijaali ragga ka mid ahaaday waannisaai iyo dumarka ka mid ahaaday waalwildaan iyo ubadka ama carruurta ka mid ahaaday laa yastatiicuuna kuwaasaan kari karayn xiilatan wax oo ay ku hijroodaan aan awoodi karayn walaa yahtaduuna wadda ay ku hijroodaanna aan ku hanuunayn fa ulaa'ika kuwaa sifada soo sheegaydi casa allaahu an yacfuwa canhum ilaahay wuxuu mudan yaho xaqiiqo ku yahay inuu cafiyo oo dembigooda u dhaafo wa kaana allahu cafuwan gafuura ilaahay wuxuu ahaaday mid cafin badan oo cafis badan buu ahaaday gafuura mid dembi dhaaf badan ayuu ahaaday allaahuma acfu canna وارحمنا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك